daareheena duunsan dayarteeni daasan dumarkeeni dooxan duqowdii lalaayay laayay dariiqyada xooran dahabkan la gurto daareheena duunsan dayarteeni daasan dumarkeeni dooxan duqowdii la laayay dariiqyada xooran dahabkan la gurto dulli lama dugsade dabka aynu qaadane dinta rabbi diide dina saaray raabaan dadka ku amraane daalimiintan dhooban diladila dugsade dabka aynu qaadane diinta rabbi diide dinna saaray raaban dadka ku amraane daalimiintan dhooban daa'imkan casiyeen rasuulkay dardaareen daalimintan midoobay daa'imkan casiyeen rasuulkay dardaareen daalimintan midoobay daareheen adduunsan da'yarteeni daasan dumarkeeni dooxan duqowdii lalaayay taariikhyada xooran dahabkan la gurto dulli lama dugsadee dabka aynu qaadanee dinta rabbi diideedina saaray raaban dadka ku amraanee daalimiintan dhooban daa'imkan casiyeen rasuulkay dardaareen daalimiintan midoobay